qaadi nawaadiri min karaaha taqada الnaasu jiila bacda jiili wakhulifat الnujuumu kamaa taraaha taqadama صaaxibu الtawraati muusa wawqaca fi اlkhisaari man iftaraaha faqaala rijaaluhu waxyu ataahu waqaala اlaakharuuna bal iftaraaha wamaa xaji ilaa axjaari beyti kauusi اlkhamri tushrabu fii duraaha idaa rajaca alxakiimu ilaa xijaahu tahaawana bisharaa'ici wasdaraaha wuxuu leey halkani mushtari iyo zuxal zuxal waa taqaanaa xidig ladiye almushtarina waa xidigka soomaalidu cirjiirka ay tiraada wey labadaa hadday saxaysaan dadka wax eegaya hurdada habeenkii bay ka kiciyaan bu quruuntii aadamuhu jiilba jiil buu raacay xidigihiina halkoodii bay taagan yihiin horay waxaa u tegay muuse oo towraad watay ninkii dadkii sheegtay towraad diin bay ahayd tirina dad khasaare oo been abuurtay bay ahaayeen raggiisaa ka dambeeya waa waxyiba u yimid bay dhaheen qolana waxay dhaheen waa been muuse samaystay guri dhagxan oo maka la yihahda xajkaan u xajiyaay khamro la cabay waxba kama duwana ninka caqligale caqligiisa hadduu dib ugu noqdo tahaawana bisharaa'ici wasdaraaha diimuhoo dhan waa fududaystaa waana xaqiraawi ninka aabulcala almucari ninba u jawaabayoo culimmada kamida ah, shucaradii kamida ah abu jacfar ilbajaa-i zawsani la yidhaahdaa caayo wuxuu yidhi kalbun cawaabi macarati nucmaani lamaa khalaa can ribqati اliimaani amacarata nucmaani maa anjabti akhrajti minka macarata alcumyaani wuxuu yidhi waxaa ayigaa ka soociyey buu yidhi meeshii mucara la dhihi jiray ee reer nucmaan ay degaan markii xarigiisi iimaanka iyo islaamnimada uu qoortiisa ka siibay buu halkaas sida ayiga ka soociyey buu waxaan ku idhi reer nucmaan meesha macarreed degtaani waxba maydaan dhalin buu wax fiican maydaan dhalin markaad kan soo saarteen indhoolkan qalbiga iyo iimaankaba indhahabala markaad soo saarteen ninkaasaa ka hadlay masaladan oo wuxuu yidhi yadun bikhamsi miina casjadad hudiyad maa baaluhaa quطicat fii rabci rubci diinaari taxakumun maa lanaa ila sukuuta canhu wanastajiiru mowlaana min annaari wuxuu yidhi gacan la yidhi shan boqol baa magteedii tahay oo rubuucu dinaar haddana loo goynayo taxakumun riwaayadka qaarkood waxaa laga waryaa tanaaqudun war aan isqaban kari weeyo inaan iska aamusno muuyo wax noo furan ma jiro ilaahu naar naga badbaadi markaa nin baa u jawaabayo wasaxiixu riwaayaadka marka la isku celceliyay imaamu shaafici kuwa sheegayaay waa khata oo almucalal mucari baa ka dambeeyeyba ninka u jawaabay waa qaadigii mashhuurka ahaa ee qaadi maaliki qaadi cabdilwahaab baa wuxuu ihi qul lilmucari caarun ayumaa caari jahlulfataawaha wacadhaw bituqa caari cizu lamaanati aklaaha wa dullu lkhayaanati fafam xikmat albaari qul lilmucari waxaad ku tidhaahdaa caarun ayumaa caari ceeb waxaa ahoo ceeb ugu filan jahlulfataawaha wacan thawbituqa caari inaad jaahilna tahay alla ka cabsi afkaaga aada ku haysatana aadan lahayn cizuulamaanati sharafta ammaanadu ay leedahay aklaaha baaqaali gacanta ka dhigoo shan boqol gaarsiiye wa arkhasahaa waxaa qiimo tiray dullulkhiyaanati fafam waxaad fahantaa xikmata albaari alla xikmada meesha ku jirtee uu sheegay fahad xikmadda qaadi cabdilwahaab uu tilmaamay nabigaa ishaaray calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yihi lacana allaahu saariqa yasraqu albaydata fatuqyacu yad wayasraqu alxabla fatuqطacu yaduh xarig buu xadi lacanadii ha ku dhacdo xarig muxuu yahay xarig buu xadi oo saasuu sharafta isaga dili markaasaa gacantiisa la goyn ukun buu xadi bal ukun muxuu gacantiisa u khasaarin in waxaa khasaariyey dulliga ay tahay qaar baa waxay yidhaahdeen shareicadiinna islaamku nin tuugo waxyar xadayna gacan ha la gooyay tiri ninkii wax dhacay ee waxboobay ama banaanka cad gaf intuu siiye la cararayna hala gooyo mayna dhihin kuwanaaba waxay qaadeen ka culusyoo ka dembi badane kii dembiga yaraa maxaa loo gooyey shubhadaasina waa dhowaa maalin dhaweytaan aqriyayay iyadana waa mid qadiim oo qarnigii shanaad iyo qarnigii afraad bay ku abtirsantaa kun sana ka hor war la keenay buu ahaa wax cusub ma aha culimadu markay ka hadleen waxay yidhaahdeen waxani waa laba arimood sideedaba boobka iyo dhacu nin laga tabaroon yahay buu gaar ku yahay dadkao dhan ma saameeyo ninku ninuu ka tabaroon yahay buu boobaa ama dhacaa saa darteed mushkiladu mushkilad mujtamac oo dhan wada haysata ma aha midda labaad badanaa wuxuu dhacaa meelaan maamul iyo kala dambayn iyo awood dowladeedii ka jirin bay dhacdaayo wakti kasta iyo goob kasta ma dhacdo tan saddexaadii ninka waxbooba ee dhacay waa nin la arko markhaatina waa loo heli karaa wayaa tolahe iyo yaa islaamana waa la dhihi karaa siyaa badan baa la ysaga dhicin karaa ninka tuugaan laakiin waktina kuba koobna qofnana ma bariyo caddaynaya markhaatina looma helo habeennimo iyo xilli qarsoon mudalaq soo dhahaayo kii madaxdii buu xadi oo kii qabiilka badnaa buu xadi oo kii ciidanka lahaa buu xadi oo wuxuu xadi xilli dowla jirtay xilli la yahayba nin wixiisii cadaysan kara oo xaq ku soo oogi kara oo meeluu u raaca garan karana ma laha saa darteed bahashani waa ka khatar badan tahay bay yihahdeen dadkoo dhan bay saamayn wakti kastay dhici raad loo raacana ma laha kuwan kale wakti kasta ma dhacaan dadkoo dhanna ma saameeyaan raad cadoo loo raacana iyo meel la celiyana way taqaanaa aduu tuugasa isaga celisaa alaabtoo maqanun baad aragtay saa darteed tuugadu waa dhaqan xumo aada dhaqan xumo ummaddii oo dhanna khalkhal iyo nabadgelyadiiyo noloshii ciriiri gelisa wey mar hadday sidaas tahay ninkii markuu aaminkahaa qof qaali abuu ahaa laakiin ri waliba shilalka isdhigtaan lagu gowracaaye halkuu isagu isdhigay weeye wa tuqtacu yadu saariqi bialaaثati sharaai marka saddexaa shari haddii la helo in la gooyaaye way fiican tahay meel gacan laga gooyeyna tuugo ma saqajaanto wata hore idinkaga sheekeynaya xalayo aanilaa dukaamada dahabka ee furan baa dadku intay eegaan gacantoodana fiiriyaan buu hore isaga socdaa iska dhaqaaqahe wuxuu yidhaahdaa walle wax lala yaabaa kugu dhici hal waabaan weligay ku farxay qof gacan laga goynayo oon goobjoog ka ahaa halkaa maalin baan ku farxay maalinkaana qof dumar ahayd waxa gacanta laga goynayay aadna way u cabaaday wax kale uguma farxine tuugadii waxay la gaartay bil ramadaan bay ahayd oo la sooman yahay meeshay wax ka xadayna masjidka nabiga ahay sal alah ali wasalam waxay xadayna dadkii soomanaa ee cumro iyo safar badan ka yimid baa masaajidka qaybtii dumarka ay dhex gasho iska seexday manqaskan dahabka lagu gurana way wadatay qof jiifo waxoogay kala daatay unbay dhag ka goosataa masaajidkana camera uu leeyahay lagu ilaaliyo kuwii meesha santarka ka ilaalinayey bay kaameradii qabatay islaanta intay soo kacdo oy kolba qof aada u jiifa raadsato oy ag fadhiisato aayar ja siinaysa dadku waa sooman yahay qaarkood waa dad cumriya cumriya safar ku yimid masaajidkii nabigay jiifaan salaad bay tukadeen midna waa sugayaan iyadana waxay shaqo u timid safar bay ku timid waddanka maynan ahayne waxay u safartay kuwaa inay ka gurato dad baa loo soo diray tiirasha masaajka nabiga iyo way tirsan yihiin mid waliba number buu leeyahay dadu rag waxaa jira haddaba akawaad la yidhaahdo akawaadku waa qolyo afrikaanku ay dhoofiyeenoo reerkoodu ilaahay ugu dhowaadeen oo raga oo dumarka iska dhex socda wey reerkoodaa xubintii taranka iyagoo yaryar intay ka gooyeen bay kacbada ku waqfeen guryay leeyihiinoo akawaad baa la yidhahdaa taariikh horay leeyihiin dhowr boqol oo sano ilaa shan boqoloo sanooo wax dhan way soo joogi jireen dadka xaramka saas oo afrikadan baa xaramkaa loo waqfaa ilmahooda inti ka gooyaan bay xaramka u waqfaan nimankaasaa loo diray si loogu hagaye loo hagayey baa iyadoo iska miyirla oo wax guranaysa baa dhab la soo siiyey markii lagu soo ogay qiratay xaddii laga oofinayey markii naloo sheegay laga goynayay aan tagnee qisada naloo akhriyey horta waan ku farxay taa in la gooyo maalinkaas aadna way u cabaaday marka qofkaa saasoo kaleeta ah in gacanta la gooye allele waa muta idba midgood ba kasii daran tahay saas darteed hadduu rubucu diinaar xado qofkii waa laga goynayaa lacagtu waxay ku sakagashaa dahabka labaatan diinaar labaatan diinaar bay sake ku gashaa halkii diinaar imise u dhigmaa boqolkii mise uga dhigmaa boqol kiiba labaatan soo boqol kiiba waxaan u malaynayaa boqol kiiba toban miya mise boqol kiiba shan aad ah, ah, u yar wey lacag aad u yar wey adu kun koo shilin hadduu xadaa qofku waa ku daaye kun iyo laba kun iyo wax dhan hadduu xado qofkaasi waxaa weeye xadda sharcigu gacanta in la gooyo wey mar hadday sidaas tahay shardi waxaa ahse min xirzi milihi iyadoo kaleeta meesha lagu badbaadiyo xoolo waliba meel baa lagu badbaadiyaa lacagta meel baa lagu ridaa dharkana meel baa dhigaa xoolaha nool meel baa lagu xareeyaa gawaarida meel baa lagu ilaaliyaa meeshii lagu ilaalin jiray lagu xifdin jiray inuu kala baxo weeye hadduu lacag bannaantaa la qaado ama gaari aan meeshii xeradii baakinada lasoo dhigin uu xado ama xoolo fooftaan jira uu bannaan ka xado qofkaasoo kale looma qabto waa la tacsiiri waana laga dandhabi laakiin haddii rabana waa la ganaaxi intii laego dhaqaalaa lagu ganaaxi laakiin qofkaasi xaddu sariiqa looma gooyo walidaalika nabigana ala slam waa kii ninkii beer abuuran u yimaada oo isaga wixii afkiisa uu baahda ka cunaayey isagoo u baahan oo gaajaysan buu beer yimid beertii buu galay oo iska gurtay oo afkiisa kaga cunay waxse kama qaadanin qofkaa dhib ma laha waxna loo qabsan maayo qofkii waxoogay jeebabka iyo bacaha iyo jawaanada ku ritana waa laga soo qaadi waana la ganaaxi waa la ciqaabi laakiin gacan la goyn maayo weli beertu meel bay ku taallaa laakiin marka lasoo gooyo beerta oo meesha midhaha lagu ilaaliya la isugu keene janiinka carabiga lagu yidhaahdo halkaa ninkii ka hadan laakiin wuxuu yidhi oo amaralmijani rubcu dinaar ay gaarta gacantaanu goynaynaa markaasay xirsu milihaa soo gaartay intay geedka ku tiilay xirsu milihaa maynan ahayn laa milka lahu fii xolo aad leedahay adiga lagu lagu goyn maayo xolo aad wax ku leedahay shirkad baad ahaydeen nin baa shirkadii wax ka xaday isna xooluhu wax ku leeyahay qaybtiisuunbaa loo xisaabiye wixii tacsiir iyo ta'diibana waa gaare ninkan xoolo uu wax ku leeyahay buu xadaye isna gacan la goyn maayo si kalun baa loo ciqaabi walaa shubhata ay shubhata mulkinna kuma laha fii maali lmasruuqi minhu cidda uu wax ka xadayna cid hadduu baahan yahay uu wax ku yeelan lahaa ma aha haddaad xoolihii aabbahaa wax ka xado haddaad maanta waxba weyday isagaad biil ku yeelan lahayd ninkii xoolihii ilmihiisu xaday anta wamaaluka liabiika laysuma gooyo xoolaha saasoo kaleeta ah waxaa kaloo yidhaahdaan qoftu baytulmaalka hadduu wax ka xado loo goyn maayo hadduu waxuu cuno waayo baytulmaalkii hantida dowladda yuu biil ku yeelan lahaa shubatu mulkinkaasay uga jeedaan watuqacu waa la gooyaa see loo guri gacmaha marka watuqacu waa la gooyaa yaduhu lyumnaa gacanta midig baa min mifsali lkuuci kuuc cumaacumta kala baxooda baa laga gooyaa fain saraqa hadduu xado aaniyan mar labaad uicat waa la goynayaa rijluhu lyusraa lugta bidix baa la goynayaa fain saraqa taalian mar saddexaad haddii uu xado quicat yaduhu gacantii bidix baa la goynayaa fain saraqa raabican mid afraad hadduu xado quicat rijluhu lyumna lugtiisa midig baa la goynayaa fain saraqa bacda daalika afartiiba markii la gooye hadduu xado kadib cusira waa la tacsiirayaa waqiila yuqtalu waxaa la yidhi waa la dilayaa in sidaa loo gurayo oo gacanta midig laga bilaabo ilaa lugta bidix lagu dhammeeyaaye masaladaa inkastoo ay muran soo soo soo kas ku soo arooray fuqahadii isku hayaan laakiin xadiidu abi hurayra ku asaxay oo duruq badan leh oo nabigu cala salaam uu yidhi haddii uu waxada qofka tuuga faqtacuu yadahu gacantiisa gooya uma in saraqa faqtacuu rijlah hadduu xada lugta gooya uma in saraqa faqtacuu yada hadduu mar saddexaad xada gacantiisa kala gooye mar afra hadduu xadana faqtacuu rijla lugta kala gooye labadii lugood iyo labadii gacmoodba afartaa jeer in lagu kala goyn nabigayba ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo qayb kamida ka sugan tahay abubakr radi allahu canhu ardaah abubakar xilligiisii baa laba nin buu sadaqo inay soo ururiyaan u diray mid baa isaga khaadimkiisii ahaa oo isaga kaag dhawaan jira oo gacan yaro wahaan jiray sadaqadii la uruurinayey iyadoo xaggii lagu maqan yahay oo yaman la joogo buu xaday sadaqadii buu xaday maxkamaddii baa la geeyo gacantay goysi uu soo cararay ninkii oo maqan buu abubakar u yimid wuxuu yihi war maxaa kugu dhacay markaasuu wuxuu yihi ninkii baa sadaqadii darteed intii wax la waayey buu gacanta ii gooye lacana allaahu man qaaca yadda haadaa buui ilaahay lacnada ku rido qofkii ninkan gacantiisa gooye ninkii meel buu iska joogayo salaatuleel badan buu tukan jiray qur-aan buu akhriyi jiro uu ducaysan jiray abubakar baa marka uu soo maro wuxuu dhihi jiray wallaahi maa leyluka haadaa bileyli saariqin ninka sidan u tukanaya nin tuuga uma eka tuug habeen salaatuleil uma soo jeedo ila ninkuwa salaada uu ku gabanayaaye waxbuu ilaalaysanayaa waxay jirto joogo habeenkii dambe buu xaafaddii usoo dhacay xaafaddii asmaa binti cumays buu alaab ka xaday markiiba suuquu geeyey asmaa binti cumays asmaa bintu cumays abubakar u sheegtay salaaddii markuu tukiyey abubakar dadkii wuxuu ihi waree dhacaya xalay waa naloo soo dhacay alaabtaasana waa la xadaye baled ha laga warqaba ninkii arkow alaabsaasuuadituug baa noo soo dhacay isagii baa maqlay warkii imsaajkuu joogaaye reerkii buu yimido war maxalaa laydiin soo dhacay allaahumma calayka biman bayata ahli lbeyti saalix ilaahow soo qabo qofkii reerka xalay weerare soomaha baadidana kula daydayo badaalna kaa badiyo say baaba habaartamayaa abubakar waad maqlaa ismaba lahayn ba abubakar ninkana sheekada soo geli alaabtii oo nin wax ka shaqeeya dahab bay ahayde ninkoo dahabka dhalaaliyo ah ba alaabtii lagu qabtay alaabtii wuxuu horta nin baa iga gaday aniga sheeg baa la yidhi soo dhexmaray dadkii oo ninkii bu ninkan ai keen aniga <laughs> ninkan ai keenoo aniga ka gatay isagii baa laidhi haye waa run buu yihi way jirtaa markaasu abubakr radi allahu canhu wuxuu yihi hala gooyo uhi ninkan gacadda ha laga gooyo tuugka xaqaayinkaa wale wuxuu yihi ilaahay xuduudda shariicadiisa markuu soo dejiyey isagaa addoommadiisa kaa yaqaana buui ninka salaadana waa tukan jiray miyaa tuugada tuugtuugada arga ku dhaqaaqay laakiin abubakar wuxuu yidhi aniga xatooyadii waxaa iga daran habaarku ishabaarayay allaahuma calayka bameyata ahlilbeyt saalix xatooyadiis waxba iga daran buu intuu ishabaaraya habaarku ishabaarayay waaba iga yaa badan buu marka ninkaana gacantii kala la gooyey isaga cali waxay ka wariyaan inuu dhihi jiray walow dacafii ku jira riwaayada yaan labada gacmood la wada goynin ninku gacanuu wax ku cuno oo ku istijaystaa loo soo reebo istijadii iyo xunkiiyo ninka bal ninka waxunha loo soo reebo saasuu dhihi jiray baa taasi waa goyntaas amaa min mifsali kuuci cumaacumta in laga goynayana nabigay ka sugan tahay calayh salaatu wasalaam walow mucaliqiinta qaarkood xadiidkay keene qisada safar casal aynan asixin oo maxamed ibni cubaydilaahi alcarzam nin ihaado matruuka ku jira waxaa sugan xadiid ibni cumar radi allahu canhu waardaahu inuu yidhahda nileehe nabigu iyo abubakar iyo cumar iyo cumaanba kaanuu yaqطacuuna asaariqa min almifsali halkan kala baxay ka goyn jireen saasuu leeyahay marka la goynaya markaa waxaa laga yabna dhahansoo lafaha kala gaari mays may gacantaadan dib baa loo xidhi tanna waxbaa lagu xidhi halkan gacantaa wixiibaa meel kore lagu soo xihaa haddoo meel kore isagoo xoog loogu soo xidhay markaasaa la sii dayn tanaa si fiican u kala bixi markay kala baxdana jag baa laga siin marka wax iska sahlan weeye idinkuma daawadyada la goynaya ama gacantiiba meelka hore ka dalbad ninkii daawaday tuugo ku degdegi maayo meeshaas intaana waa inta sharciga la rabo wey afartiiba haddii la gooyo see u xadi karaa siyaabo kale u xadi kara way jiraan soo maha maqal isaga hebel afartaba haddii la gooyo dabadu ku xagaa maqasha xado alaabta intuu ku fadhiistay dheheen koole iyo gadaal intuu marsado oo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 an yakuuna multasiman min nahri اltizaami marka la yidhaahdo diinku dhaqan weeye waa qof diinta iyo shareicada islaamka maamulkeediiyo dhaqankeeda hoos jooga inuu yahay oy axkaamteedu qabata weeye dadkaasi waa laba qaybood muslimiintu dhammaantood axkaamta shareicadu way qabataa gaaladana waa laba qaybood qayb waa dimbiyiin muslimiinta la nool oo qaacidadoodu ay tahay lahum maa lanaa wa calayhim maa calayna annagaan isku xukunnahay muslimiin ahaan kuwaana ku dhaqanka iyo u hoggaansanka shariicada islaamka maadaama ay maamul iyo dowlad iyo nidaam islaama ku hoos nool yihiin bay ogolaadeen inay u hoggaansamaan axkaamta shariicada labadaa qolaa la isku qabanayaa markii la leeyahay an yakuuna multaziman biaxkaami alislaam qasab maha mumin inuu yahaye waa inuu ama muslim yahay ama uu qof dimiyoo muslimiinta la nooloo maamulkooda iyo hoggaankooda inay isagana difaacaan isna dadka nabad kula noolaadoo hoggaankooda uu aqbalay xukunkooda qof aqbalay wey waxaa saddexaad oo shardiga laga rabaa maxaa xirxiraaba markay imanayso qofkii inaan loo soo gurman karin baciidan can ilkhawsi inaan gurmadii soo gaari karin saddexdaa marka la helo baa qaybo tilmaamo kale culimmadu isku hayaan inuu qofkan xiraabada samaynaya hubaysan yahay ma qasaba culimada qaar baa qaba laakiin fuqahada shaaficiyadu ma qabaan oo waxay leeyihin xataa haddii uu xoog iyo feer adeegsanayo ama nin gacmihiisaba tababaran uu yahay oo karate iyo konfo iyo wax lamida isticmaalaya de nin hubaysan kama duwana koox feeryahanaha hadday yihiin oo dadka qofkii markay soo gaaraan aan uba simaynin oo dhulka markaaba dhigaya ama si kale u tababaran macnaa hubka wax ma doodiso nin aan tababarayn oo tooray wata nin tababaran oo boodayo lugaha isdhaafinaya ka khatarsan oo kii tooraydiiyo fallaadha waranka watayba ka tuuraya saa darteed fuqahada shaaficiyadu wahuwa alasax silaaxii hub inuu wata shardi maaha midda labaad ee la ysku haya waxaa weeye magaalada gudaheeda iyo bannaankeeda fuqahadeena shaaficiyadi waana sidaa saxiixa shardi maaha magaalada dibaddeeda inay tahay e magaalada gudaheedana waa noqon kartaa hadduu magaalada gudaheeda boob iyo dhac hubaysan iyo xoog dadkii aan loo soo gurman karin ka sameeyo ama dad ku laayo ama dumar ku kufsado dadkaasina xiraabo xaddeed bay qaadanayaan albaciidu can alkawfi waxaa looga jeedaa inaan qofkii loo soo gurman karin sababo badan baa keeni kara inuu dadkii ka fog yahay baa keeni karto qofka magaalada duleedkeeda iyo meel cidlaa loo istaagay ama magaalada gudaheeda meel luuqoon lagaba soo gaari karin lagu helay oo meelahaaba laga ugaadhsado waxaa dhici karta dadkuba inaynan gurman karinoo ay ka cabsanayaan ama dowladd iyo booliskiibaba ka cabsanayo goorta marka lagu kala taga goobta maahan ee ka hor maba iman karaan amaba dadkii kalaa cabsanayo reerkiiiyo dadkiiba intii la gabagabeeyey oo wax awoodooda ka baxsan loo qaatay baaban qof qofka daaya dhihi karaba jirin waa niman xoog iyo awood sheegtay wey calaa kulli xaal saddexda arrimood inuu qofu axkaamta islaamku ay qabata uu yahay inuu qofku mukalaf yahay qof qofkan aan laga dhicin karin oo xilligaa uu falka fulinayo ama aan looba dhoweyn ama aan tabariya taagba loo haynin in laga dhiciyo intaa inuu yahay haddii la helo waxaa la yidhahdaa almuxaaribu ama qaaicu ariiq ama qaaicu ariiqi baa la yidhaahdaa intaa midkii la helaba waxaa qabata xad ulxiraaba xadulxiraabana waa jaraaimta iyo dunuubta waaweyn dunuubta iyo jaraaimta waaweyn ee cuquubaadka adag mudan weeye kitaabkuna waa sheegay sunnada nabiguna calayh salaatu salaam wuu sheetameeyey wuu fuliyey fuqahada muslimiintana min xayu iljumla duuduub ahaan way ku ijmaaceena muran iyo khilaaf kama taagna ilaahina inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi اlardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alard afartaa arrimood mid in lagu sameeyo weeye xilliga nabiga calayh isalaatu wasalaam qolyo soo islaamay oo waxoogay xanuun caloosha ahayey oo min cukalin aw curaynata ah curaniyiin bayna riwaayad ku badan yihiin intaan arkay waa kii halaha geela caanahoodii iyo kaadidooda isku soo daweeya la goortay caafimaadeen bay ninkii la joogayna direen geelina ka kaxaysteen geelina waa dhaceen ninkiina waa direen nimankii lasoo soo dhoweeyey nabig ala sl markaa u timid waa kii ciidan laga dabadiray waana lasoo qabqabtay isdhaafna waa loo gooyey ninkana masaabiir bay indhaha kala dhaceen indhaha masaabiir lagala dhacay buuraha madiine ee xarada ee dhagax madowga ah oo kulul baa intii la dhigay biyo nasiyasay ulahaayeen biyihiina loo diiday halkay ku nafbaxeen qisada xadiidka anas baa warinaya oo fi sixaaxi buu ku yaalaa anas waa kuu qisada maalin xajaaj baa weydiiyey oo wuxuu anas ibnu maaligow ciqaabta ugu adag ee nebi maxamed dad ciqaabay maxay ahayd sala allahu alayh ali wasalam markaasuu tanu sheegay haddaa wax fiican ii sheegtay buui markaa waa kii anasay dad canaanteen ay yidhaahdeen war ninkan dadka rogay xadiidka maxaa lagu sheegtay hadduu dadka indhaha masaamiir kala wada dhacaya dadka xajaaj taqineen bu calaa kulli xaal qofkii arrintaas sameeya si kale haddaanu dhigno isbaaruu dhigtay dadkubu jireed gooye ku sameeyey dadkiibuu xoog ku baaqay ama dadku u laayaa ama xoolaha keliyuu ka qaataa ama labadaba waa isku daraa ama waa cabsiyaa hadduu rabana kufsi waa ku daraa mararka qaarkood hadduu doono hal midoo ka mida hadduu sameeyo ama qof keligii ha noqdo ama kooxis urursatay ha noqdaane hadday dadka jidadka isbaara u dhigtaan ama magac weyn ha noqdoo suldaan ha nahaado ama reerka ninkaaba qabiil ah u noqdo ama yaanu noqone qolada quaacu ariiq baa la yidhaahdaa mar hadda ay muslimiin sheeganayaan marka quaacu ariiqi iyo nimanka muxaaribiinta la yidhaahdo xadda lagakan lagu sheegay ama magaalada gudaheeda ama banaankeeda ama dhacaya boobka hubaysan bay sameeyeen waxoo dhan haddii lasoo qabto aqutaacu ariiqi kuwa jidadka gooya calaa arbacati aqsaamin afar qaybood bay noqdaan mid walibana ciqaab gaaray leedahay kow in qataluu hadday dadka laayaan walam yaakhuduu lmaala xoolana aanay qaadanin qutiluu waa lalaynayaa oo dilkii dil baa loogu jazaynayaa in qataluu hadday dadka laayaan oo waakhaduu lmaala xoolihiina qaataan ay ka dhacaan qutiluu waa lalaynayaa wasulibuu waa la daldalayaa oo iyagoo maydahoo la diray bay saddex maalmood tiiriya meel koro oo laarka magaalada bartankeeda baa lagu xirayaa haddaanay isbedelin saddex maalmood kadib baa la aasayaa wain lmaala xoolihii hadday qaataan oo walam yaqtuluu waxba aanay laynin tuqaacu aydiihim gacmahoodaa la goyn iyo wa arjuluhum lugahooda min khilaafin isdhaaf iyo isweydaar baa loo goyn fain akhaafu sabiila jidka hadday cabsiiyaan oy dadka uunbajiyaan oy ka naxiyaan walam yaakuduu maalan xoolo aanay dhicin ama iyagoo weli dhicin baaba la soo qabtay walam yaqtuluu aan waxnana dilin xubisuu waa la xirxirayaa wa cusiruu waa la tacsiiri oo ganaaxiya garaac kii loo garto baa lagu samayna wa sidan cumuuman waa jamhuurta fuqahadu sida ay qabaan aayadda qur-aankiihi aada uguma cadda sidaa qaabkaa in loogu qaybinayo lakiin ilahi subxana watacaala maadaama uu yidhi inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaada kuwa ilaahay rasuulkiisa la dagaalama dhulkana fasaadiyo oo fasaadkoodii iyo dhibtooda laga joogi waayo oo laga harsan waayo laga socdaali waayo jasahoodii iyo abaalkoodu haddii lasoo qabto an yuqataluu kow in la laayo ow yusallabuu ama la dardalo aw tuqaaca aydiihim wa arjuluhum min khilaafin ama lugahooda iyo gacmahooda isweydaar loo gooyo aw yunfaw min alardi ama dhulka laga cayriyo oo la masaafuriyo ama la xirxiro taa weeye jasahoodu xarafka aw la yidhaahdo ee aayaddan ku jira ayay culimmadu isku qabsadeen awdan ma tartiib bay faaiid xukumka xaalaadka kala duwan guud ahaan in loo caddeeyo unbaa loogu talagalay mise awdan waa tii takhyiirka ahayd ee kala doorashada faa'iideynaysay jamhuurta fuqahadu waxay u badan yihiin awdan inayna takhyiir ahayn ee libayaani ilxukmi ay tahay markay arrintaa dood ka dhiibanayeen gartooda laba arrimood baa caddaynaya yidhaahdeen qaarkoodna saddex bay ka dhigeen waxay yidhahdeen labada arrimood midda koobaadi ee arrintaa aad ku garanaysa inayna tartiib ahayn qaacidada shariicada baa waa takhyiir haddii la yidhaahdo qaacidatu alcuquubati fi shariicati buu macnahaasi ka hor imanayaa takhyiirka oo see hoga hor imanayaa waxay yidhaahdeen laba arrimood baan idinka tusno ilaahay wuxuu wa jazaau sayiatin sayiatun miluhaa xuma qofkii sameeya xuma iyada lamidoo u dhiganta baa lagu abaalgudayaa haddii qofkii dadka uu cabsiiye oo keliya ha la dilo hadduu dadka laayana ha la xiro ha la masaafuriyo khiyaar u yeelo waxay dhaheen sayaatu miluhaa maaha nin dadka laayay haddaan dhinaada afartaa kala dooro ninkii xaakimkaa ah wuxuu iska xukumi karaa ninkii dadka laayeyna inuu xiro ninkii dadka yar cabsiiyey keliyana uu dilo daldalo sayaatun miluhaa marka maaha cuquubada iyo dembigu qofku galay inay isu dhigmaan baa la rabaa haddaan takhyiirna idhaahdana inayna isu dhigmin baa ka soo baxaysa dhinaca labaad in idinka tusayna waxaa weeyaan bay yidhaahdeen curfiga shariicada iyo caqaacidada cuquubaadka markastoo dembigu weynaado cuquubadu inay weynaata wey saa darteed dembiyada la sheegay halkan ay geli karaan dadku way kala fudud yihiin say u kala fudud yihiin inay u kala ciqaab fududaadaan wey saa darteed ninkii xoolaha qaatay dadkana laayey la ciqaab ma noqon karo nimaan xoolana qaadanin dadna laynin laakiin waxooga yar cabsiiyey qaacida shareicada axkaamteedoo dhanna markaanu u noqonno cuquubada ah kaamilka ah jariima kaamila ah lagu fuliyaa laakiin jariimada naaqisadaa cuquuba naaqisa yeelataa saa darteed takhyiir haddaan idhaahno waxaa ka dhalan qudaad iyo xukaamta qaarkood inay jariimadii naaqisada ahayd cuquuba kaamila saaraan bay khiyaar u yeelanayaan oo aanay ku dambaabaynin haddee markaa iyaga dan iyo maslaxo ula muuqato taasi qawaacidda sharcigana ka fog mafhuumka caqliga ee nadarka maslaxada eegayana waa ka fog yahay bay yidhahdeen labada arrimood midda labaad waxay yidhaahdeen qaacidada sharciga waxaan ka barannay axkaamta hal siyaaq ku soo aroorta ee takhyiirka ah qofka khiyaar lagsiiyaay waa haddii waxa keenay isku sabab sabab waaxida hadday tahay dhammaan axkaamta takhyiirka ee qaacidadeeda tan aan isku hayno maahane sabab waaxida inay wada yeelato bay axkaamtu takhyiir ku noqon kartaa waxay yidhahdeen kafaarada fiiri kafaaratulyamiin inuu qofkii dhaartii jebiyey baa sabab ah sidaa darteed iطcaamu casharati masaakiina min awsati maa tuطcimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba saddexdaa khiyaalka loo kala siiyey sababkiiyo jariimadiiyo dembigii waaxid weeyo dhaartii buu qofkii jabiyey way yihaahdeen laakiin haddii sababku mukhtalif yahay oo asbaabtu kala duwan tahay nin dad cabsiiyey keliya iyo nin dad laayay keliya iyo nin xoolo keliya qaata iyo nin intaba isku daray asbaabta cuquubada waajibisay isku mid ma mar haddayna asbaabtu waaxid ahayn qaacidada shariicadu takhyiir ma gelisa bay yidhahdeen saa darteed awdani warka isku soo ururiyo litakhyiiri ma aha qola arrin saddexaad ku dartayoo arrintaa holabaad horta iyagoo tilmaamaya waxay yidhaahdeen inay li tartiibi tahay waxaan ku garannay oo kaleeto cuquubaadku aayadda sheegtay say u kala adkaayeen baa loo soo kala hormariyey cuquubaadka aan tartiibka lahaynna qaacidada sharcigu alakaf alakaf bay hormarisaa ama alaa taraa kafaarat alyamiin sowma aragtid icaamu casharati masaakiin o fuudba la soo hormariyey aw taxriiru raqabatin ogu culusna gadaal baa la mariyey tan laakiin tii u adkayd baa laga bilaabayoo an yuqataluu baa laga bilaabay saa darteed tartiibkan say u kala adkayd loo kala hormariyey macnuu ku fadhiyaa saa inay u kala horeynayso jariimadu say u kala weyntahay loo mudanayo waxay kusoo soo gebagabeeyeen qoladii xataa tiri takhyiir weeye qawaaciddii sharciga markay arkeen waa takyiirkii waa ku ekaan waayeen oo waxay yidhaahdeen waa takyiir laakiin hadduu qofku wax dilo ninka xaakimka ah khiyaarkiisu ma aha inuu ow yunfaw min alardi ku dabaqo qatli iyo salbi inuu ugu daro labadaasuu kala dooran daliilku leh kuwa waa la kala dooran karaa ka kalena takhyiirka owda kuma jirtana meesha ma yaallay dhaheen soo harkaa kama aragtaan bay dhaheen qoladii takhyiir weeyana tiri xaataa inay takhyiirkii ku ekaan waayeen sidaasay jamhuurta fuqahadu qabaano qaabkaasuu ku saleeyey mualifku raximah اllahu tacaala iyo madhabka aimada shaaficiyya raxmat ullaahi calayhim haddaba dadkii sidaa yeelay sidaasaa loo ciqaabi ciqaabtaasna waa ciqaab rabbaaniya ciqaabtaasi ma dhici kartaa ma laga yaabaa dembigaa inuu ka dhaco haa wuxuu kaga dhici karaa dembiga hadday iyagu iskeenaan oo lasoo qabqabanin goortay cabsadaan in la raadina ay arkaan hadday iyagu isa soo riboodgareeyaan ay iskeenaan arrintii way ka dhacaysaa ilaahay qur aanka wuxuu ku yidhi marka aayadda u dhameeyey ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faclamuu ana allaha gafuuru raxiim ogaada ilaahay waa dembi dhaafaa quwi iskeena haddaba hadday iskeenaan buu ka hadlo wuxuu yihi waman taaba qofkii toobad keenoo minhum dadkaa kamida jidadgooyada samaynayey ama bawbkiia dhaca samaynayey qabla alqudrati calayhi inta aan la qabaneen la awoodin ee gacanta lagu soo dhigin isagu iskeena ka soo noqda saqatat canhu waxaa ka dhacda alxuduudu xuduuddii xaqay rabbaaniga ahaa ee caamka ahaa ee sidaa ha loola macaamilo ahaa way ka dhici wa waxaa loo qabanayaa bilxuquuqi xuquuq wixii uu galay hadduu xoolo dhacayna xoolihii baa laga dandhabi haddii uu laayeyna qisaas iyo dadkii dadka lahaa iyo maginay ku cafiyaan baabkii jinaayaadka iyo xuduudday geli hadduu uu sameeyey zine iyo kufsi sameeyeyna xaddu zaani baa lala aadiyo inuu muxsan yahay oo dhagax yahay iyo in kale oo boqol jeedal iyo sanad masaafurisa uu yahay baabulxuduud sidii qof caadi oo dembiga galay baa loola dhaqmi laakiin waxay ahayd haddii lasoo qabto in tallaabo laga qaado horta xaddaa lagu fuliyo wixii xoole iyo qisaasa ku maqanna markaa kadib loo raacday ahayd xaddii baa ka dhici ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faaclamuu ana allaha gafuuru raxiim wey marka masaladaasi intaasi wuxuu kaga baxay mualifku raxima allahu tacaala baabu lxiraaba innagana waa inugu badan tahay in sidaa la yeelana way habboon tahay oo way fiican tahay kuwii u horreeyey markaa waxaan xasuustaa wararka intaan kala soconno mid kuwii iyo labadii mid iyo labadii ugu horreysay marka la fuliyey wadankii ka gees ka gees dadku gawaaridooday raacaanoo cidna dariiqa uma gasho marmar tuugaa maahane nin walibana hal maalin baa waxaa la yidhi qolo marka lagu fuliyey waa xabar iyo kismaayo inta udhaxaysa niman ka warramayey hal maalin baa wax taagan la waayay dhaheen xataa cuquwadu sookaan horey usoo sheegnay hadafkeedu intaa wey hal qolana dharbaaxaha ku dhacdo inta kalena duurka ha kala galaano meelay cag iyo jaan iyo cirib dhigeen ha la waayo dadku markaa nabad iyo raaxaha ku maraano dariiqa meeshay rabaan ha baryaan dariiqa meeshay rabaan ha ku nastaan dariiqa jidka xilligay rabaan habeen iyo maalin ha socdaan nin welibana markuu isdhaqaaq is yidhaahdo ha yihahdo alleelahe meelunbaa bud inta lagaaga soo dhaho unbaa dharbaaxadii rag iyo hebel iyo hebel ku dhacday kugu dhici kuwaasoo kaleeto xataa hadduu kaabaqabiil yahay inta la gooyo oo la dilo isagoo daldalan oo meydo intii la kanfay lagu tukaday saddex maalmood magaalada bartankeeda iyo faras magaalaha ama halka jidadka isgoysyada wadooyinka in lagu daldaloo lagu xiro danbaa ku jirta ummaddii neefsan weyday ee jid mari weyday ee lacag u hari weyday ee nafteedii u badbaadi weyday baa kaga badbaadi ummaddu hadday ka badbaado marka horeba ninkani isagu isaga naftiisa inuu dhintuba diyaar u ahaayoo dadka wax dhacayo intay isxabadayaan inay la tagtuba ku talagalaye isagoo horta ha dhinto ha tago inta ka dambaysana nakaala min allaahi weeye cashiriyo waayaha u noqdo hal mas'ale aan ku daraynaa ama laba masala baabulxiraabo labada masale midii waxaa weeye waxaa jira dadku koox wey qolana falkay fuliyaan qolana difaac bay ku jiraan waxaa la yidhaahdaa qayb waa mubaashir qaybna waxay u yaqaanaan carabi iyo culimmada fuqahada kutubtooda waxaad ku arki arrad mar way hoos dhigaan raado arrid bay yidhaahdaan kuwa difaaca ku jira markii hawsha la fulinayo de sidii meesha layskuma wada dhoobo dhabar qof gadaal kaga yimaada waa laga baqaa qaybna hawshay fuliyaan qaybna hareerihii iyo meelaha difaaca bay istaagaan oo qoladan ay waardeeyaan mubaashirka iyo ridigu cinda jamhuuri ahli اlcilmi isku mid wey sibaa loola dhaqmaya saas darteed ridigu macnaha aad moodaysaan ha u qaadanina keliya ninka difaaca jooga ninka u jooga ee u dooda ninka u dooda ee duqa meesha ka ahay ku hoos dhool yihiin ay qayb wax uga keenaanna waa min iyo isna dil iyo daldal wey si aan qofnaba meel ugu gabanin waxaa isku mida hadday bariga joogaan iyo hadday badda joogaan hadday burcad badda joogto tahay iyo burcad banaan joogta haddii ay tahayna xukunka sharciga waa xiraab iyo qutaacu ariiqo qayb lusuusulmuslimiin kamida weeyo iyagana xukunkooda markii xukum islaami a la isku mid wey xukmu lxiraaba baa lagu wada fulin masalada kusoo gabagabaynayo masalaad hore iga soo hortagteen weeyo maalinka dhaweyta waa wax dhacay baa la yihah say wax u dhaceen ma aqaano laakiin intaan wararka ka maqlayey niman isbaari iyo budca lagu soo qabtay bay ahaayeen nin faqiih iska dhigayey oo idaacadda b b c laga wareysanayo baan maqlay anigoo gaari saaran intaan idaacadda shitay maxamed maxamuud dalmar baa laga waraysanayay marka faqiih buu iska dhigayo wuxuu yidhi caamulmajaaca markii la joogay iyo caamuramaada cumar xuduuda ma fulino gaajaa jirtay in la fuliye ma ahayn masaladaasi laba labadaba kow horta aarka cumar ma asixin kama sugna qisaduna duruqdeeda iyo asaaniideeda marka laysu soo uruuriyo xadiidku waa xadiidki hishaam bni curwata can abiihi can yaxya bni cabdiraxmaan bni xaaibin anna raqiiqan lixaaibin baa neef bay xadeen waa loo soo qayliyay cumar wayna qasheen markii hal la gooye kaiir ibni sawtin in la yidhaahdo u diray hal la gooye marka la yidhi baa cumar war lagu soo celiyey war nimanka gaajaa u geystay baa la yidhi xaaib buu u yeedhay waa maqlay bui nimanka inaad gaajo ku disho oo nafi u geysay oo xataa xaaraan ayna ka xishoonin gaajada haysa darteed neefkii qiimihiisa baan weliba ganaax baan kaa qaadi ninkii reer museyne lahaa buu u yeeray riwaayadku waa siay sheegayaan markaasuu yihi hashaada in misaa lagu misa joogtay wallaahi waxaan ku diiday buui afar oo dirham sideed boqol baan ka dhigay buui wareexaqiu sideed boqol mix aarku horta waa aarkaa sanad ahaan ma sugna akaru uruqi hishaam bni curwa waxaa ka wariyey maalik bni anas iyo xamaad ibni salama iyo jacfar ibnu cawnin iyo macmar ibnu raashidin can yaxya bni cabdiraxmaan ibni xaaibinna ma soo gaareen xilligii cumar radi allahu canhu walidaalika aarka sanadkiisu waa munqaico munqaicuna qaybta daciifkuu ka mid yahay waatii bayqoriyu ku dhihi jiray wa maa lam yatasil bixaali isnaaduhu munqaicu lawsaali waa daciif marka amaa riwaayada uu cabdirasaaq warinayo oy qaarkood wax moodeen min ariiq ibni jurayjin can hishaam ibni curwat oo can yaxya bni cabdiraxmaan ibni xaatibin can abihi uu leeyahay riwaaya shaada wey sababtaa ibnu jurayj uma dhigmo afartaa aimada ah ee hishaam ka wada weriya u khilaafay ama riwaayada ibni wahab ee qaarkood ay soo guuriyaan inuu maalik ka weriyo cabdiraxmaan ibn abibn xaatim ugu sheegay riwaayadaa wahmi iyo shuduud weeye walidaalika ibn abi xaatim markuu fii cilalihi abuu zurca ku weydiiyey wuxuu yihi tan wahmi weeye wصaxiixu an yaxya bni cabdiraxmaan bni xaaib ana cumara mana soo gaarin xilligiisii radia allahu canhu ardaahu saas darteeto marka koobaad aarkani ma asixin waxaa asixin oon sugnayna cumuumka nusuusta ee xuduudda hala fuliyo tiri qayd iyo shardi lagu xiro aar daciif oon asixin cumuum nusuus laguma khasisi karo qowla waaxidan cinda ahli qaarun baa inay asaxday moodo aar saxay baa wax lagu taksiisiyaa halkaa wax ka yar midda labaad masaladaasi waa masalatu sariqa waxaana wej loogu yeelay adaruuraatu tubiixu maxduuraat nin nafba u yaabay inuu xoolihii qaato waa u banaanayd baktigiibaa banaan bakti hadduu waayo xoolo kale inuu qaata way u banaanayd masalada masalatu xiraaba maba ahabo masalatu xiraaba dadkii gaajaysnaa een waxba haysanin wixii yaraay haysteen koox budhcada oo ku wada dhacaysa oo dadkii laynaysa waxoolihii xoog kaga wada qaadanaysao oo qowlaysataa kuwa maba ahaba waxaa culimmadu ka hadlayaane caamulmajaaca xiraaba la cafini ma arag weli culimmada cid marka masaailka intisaal la isugu walaaqo ba haddaad meediyahan nin waliba soo fadhiisanayo ee dawriskiisa nin walba ridanayo haddaad diin iyo culimo ka dhigataan maalin walba dariiq cusub iyo meel xun unbaad kedi kala daadagay oo laydinka ridi doonaa faslun fasalkanna waxaa la yidhaahdaa dafcu saa'il ninku soo weeraray naftaada iyo maalkaaga iyo cirdigaaga soo weeraray inaad iska celisa xaq baad u leedahay tii soomaalida badankeed ma aha ee ree hebel baa magaaladii ree hebel soo weerarayahay masaladu ma aha waman qusida ninkii lala soo maago biadan dhib fii nafsihi naftiisa la gaarsiiyo ama dil ah ama xubnihiisa dhaawac loo geystaa aw maalihi maalkiisa lala soo maago aw xariimihi xaasaskiisii iyo qahweenkiisa lala soo maago ama gabdhihuu dhala iyo walaalihii oo faqaatala can daalika ka dagaalama oo qatala wax dila falaa damaana calayhi wax damaanad iyo dandhowa laguma laha masaladani wuxuu kaga hadlayaa mualifku raxima allahu tacaala qofku inuu wax diluu xaqu leeyahay haddii naftiisa lasoo doonto waa ninku soo doontay oo si dulmiga ah kugu soo raadsaday oo naftaadii aada uga bixi weyday ama maalkaagii inuu booboo dhaca doonaya ama doonaya cirdigaagii iyo reerkaagii iyo gabdhahaagii iyo walaalaha iyo dadkii ahalkaagii dumarkahaa inuu faraxumeeyo kufsada doonaya ama faraxumayntaa iyo kufsigaasi galma ha noqoto ama wax ka sokeeyaba ha noqoto isku mid weeye jimaac iyo muqadimaadkiisu isku mid wey qofka sidaa doonaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa hore yihi man qutila duuna maalihi duuna maalihi fahuwa shahiidun qofku isagoo xoolihiisa difaacanaya la dilo shahiid weeye xaq buu ku dhintay waman qutila duuna eh, nafsihi fahuwa shahiidun ninkii isagoo naftiisa difaacaya qof dila soo doontay iska celinayana fahuwa shahiid wey waman qutila duuna diinihi fa huwa shahiidun ninkii diintiisii lasoo weeraro oo dad diintii la dagaalamaya u yimaadaanay iska celiyana isagana shahiid weeye waman qutila duuna ahlihi fahuwa huwa shahiidun ninkii reerkiisa loo soo dhigto ee dagaalama ee sidaa ku dhinta shahiid weeye macnaheedu xaq buu ku dagaalamayey xaqna waa ku taagnaa maadaama uu xaq ku taagnaa qofkaasi qofkii la dagaalamayey baa baail ku taagnaayo hadduu isagu wax dilo fal u idinan oo sharciguu ogolaaday buu sameeyey walidaalika waaa ku waxay ku dabaqmayaa qaacidadii fiqiga ahayd ee mashhuurka ahayd ay yidhaahdaan maa tarataba calaa ma'duunin falaysa bimadmuunin ninkan falka uu samaynayey waa u banaanaa maadaama uu u banaanaana hadhow wixii ka dhashay dandhowgeeda laguma laha qaacidadaana nusuus iyo adilo badan bay leedaha waxaa ka mid a ninkii sutrada salaada lahaa ninkii soo hormara ha iska celiyo fa falyuqaatilu hala dagaalamo fainamaa huwa shayaanu shayaan waaya iska celiyo saa darteed iska celiso uu dhaco dhinto ama wax noqdo waxba laguguma laha maa tarataba calaa maaduunin falaysa bimadmuunin waxaa ka mid a agoonta xoolahoodii ninkaan wax kala haysanin xoolahoodiina dhaqaaleeya oo ka shaqeeya bilmacruufi kaga qaado hadhow ma dandhabayaa maya maa tarataba calaa ma'duunin falaysa bimadmuunin waa qaacido furuuc badan iyo nusuus iyo qawaacid badan oo sharcigaoo sugaysa ay leedahay masaladan haddaba waan kala qaadaynaa axkaamteeda markii cumuuman uu xaqu leeyahay inuu dagaalamo qofkii ku soo weeraray inuu iska celiyana uu xaq leeyahay haddii lagu dilana uu shahiid yahay hadduu wax dilana aan dandhow iyo damaarad midna lagu lahayn wax dembigana aan ka soo gaaraynin baynu waxaanu u qaybin saddexdan sowma dhihin fii nafsihi aw maalihi aw xariimihi horta midka saddexaad ee haweenkiisa ah fuqahadu waxay ku ijmaaceen ninkii haweenkaaga iyo dadkaas ama gabar muslima inuu faraxumeeyo agtaada ku faraxumeeyo doona inaad dagaalantood difaacda waa waajib diineed wey ma dayn kartid hadaad nafta haddaad cabsato dembi baad ku jirtaa sababtoo ah maalka iyo nafta cirdigaa ka khatarsan masaladan maalku xoolahaaga adoon lagula dagaalamin baad iska bixin kartaa sowmaa naftaadana dagaal baabaad u hori kartaa fii waqti اfitanna kun cabdallaahi almaqtuula baad noqon kartaa laakiin fi lcirdi iyo sharaftooda marnaba lama banayn karoo lama dhacafin karo saa darteed iyada dagaalkeedu waa waajib ka adag ijmaacan naf la difaacay iyo maal la difaacay cirdigaa ka waajibsan taas waa ijmaac hataa haddii uu dilo adiga damaan laguma laha nasan wa ijmaaca ninka disho taasi waa masalada koobaad shaaficiyada waxay dhaheen hadduu naftiisaba in la dilo uu cabsado uu isaga carari karaabay yidhaahdeen maxaa yeelay cirdiga zinada ka dhalanaysa nafta la dila iyo damkoo la daadiyaa ka weyn marka naftiisa hadduu u cabsado inuu cararo ruqso iyo qiilha loo siiyo waxa la isku haysto adoo cabsada inaad ka cararta naftaada u baqay qiil ma helaysaa mise waa dambaabaysaayo aad dhimatida inaad horey u gasho wey labadaas bay fuqahadu isku hayaan amaa qadiyatu nafsi naftaada marka ay soo gaarto waxay ku xidhan tahay cidda kusoo weerartay waxa ku soo weeraray waxa uu yahay bay ku xiran tahay ma muslim ahaa mise qof kale noqoy hadduusan muslim ahayn wuxuu dooniba ha noqdo wuxuu dooniba ha noqdee difaaca nafta la difaacay waajib wey inaad dagaalantana waajib wey gaal baa ku soo weeraray inaad tiraahda fitnan ka cabsano anuu waan isdhiibiyahay dile waan iska dayn taasi diinta meel la kagama taalo fitna ka cabsigeedi waa muslim muslim inuu dila ka baqayo wey ninkani waaba gaal ku soo weeraray oo ku soo maagay oo naftaada doonaya inaad naftaada u dullayso ood gaal isu dhiibtaaye dullinimo diineed weeye dhimo intuu isagu ku dili lahaa adoo dagaalamaya ha ku dilo laakiin intaad isu dhiibtay gawrac inaad tiraahdaay iyada meesha kuma jirto oo haddaad dagaalamta muxuu ku yeeli markuu badaya u ku dili sooma oo inuu kudi laba gooraba inuu ku diluu rabaaye de rag isgurayo undhaho waxaad ka goyn karto iyo waxaad u geysan karta samee waxaa lamida hadday bahaa waxa kusoo weeraray ama waraabiya bahallaa kusoo weeraray ama neef xoolaa kugu soo fakadayo kusoo weeraray de neef xoolaa naftayda fitnan ka cabsano alqaatilu almaqtuulu fi nahri waa ka baqi masalada ma taalo waa neef xoolaa xoolaha iyo gaalada iyo xayawaanaadka bahallada iyadu nafta in laga difaacay waa waajib markay muslim noqoto qof muslima markuu noqdaay waxaa kuu bannaan inaad isdifaacdo waxaana kuu bannaan inaad hubka intaa iska dhigto aduu hataa rabta idille nasan kitaab iyo sunnaba way tilmaameen kitaabkana qisadii ibnay aadam baa lagu bilaabay lagu tilmaamay qaala laaqtulannaka qaala inamaa yataqabalu اllahu min almuttaqiin lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibaasitin yadiya ilayka liyaqtulaka inii akaafu llaha raba alcaalamiin halkaa waad dhihi kartaayo adoo ujeeddadaad u tahay inii uriidu an tabuu'a biimii wa imika labada dembiba dush inaad u ridataan rabaa naska sunnaduna waa tilmaamayo nabigu waa ku yihi ida ltaqa lmuslimaani bisayfayhimaa falqaatilu wاlmaqtuulu fi الnaari labadaba naar bay geli rasuulka ilah waxa l hada alqaatilu garani ninka wax dilay famaa baalu lmaqtuuli ninka la dilay isaga maxaa naar geeyey wuxuu yihi nabigu inahu kaana xariiصa calىa qatli صaaxibihi isaga laftiisa inuu wax diluu rabay waa nin dagaalamay soomaha ninkaas xilliga fitanka nabigu marka la joogana waa kii dardaarmay waxaad noqotaa addoonka ilaahaye almaqtuuli la dilay walaa takun ilqaatila ha noqonin marka hadday sawirka baabulfitan ula muuqato adigu idil wuu dhihi karaa muslim haddaad tahay anagu ku dili maayo waxaa soo haray maalka maalka inaad difaacatana waad leedahay oo maalkaaga inaad difaacata xaq baad u leedahay inaadan difaacanin eed faraha uga qaadana way kuu banaan tahay oo inaad siisood cafido baabaa kuu banaanayd saddexdani saasay u kala duwan yihiin marka laga eego baabka ilaa xad intee leeg bay qofka waajib ku tahay wa calaa raakibi daabati gaadiidka ninka saaran waxaa waajib ku ah damaanu maa atlafatu wixii ay dishay inuu dan dhabaa dan dhabaa waajib ku ah daabatu gaadiidkiisi ninkii gaadiid saaran hogaankeeda iyo xarageedana haya gaadiidkiina uu dhibaato geysto waxa dhibaatadee uu geystay isagaa laga doonayaa mas-uuliyaddeeda geysashadaasina waxaa la xukumayaa mas-uuliyadiisa oo uu dayacay baa la xukumayaa ninkii mas-uuliyaddii xoolaha ka saarayd iyo gaadiidka ka saarayd isaguu dayacana nabigu horuu u xukumay calayhi salaatu wasalaam inuu dan dhabayo xadiidkii bara bni caazib radi allahu canhu wa ardaahu ee bacdu sunan ay werinaya saxiixaa markii xoolaha beeraha daaqa uu ka hadlayay waa kulaa dadka beeralayda maalintii waa inay beerahooda ilaashadaan dadka xoola dhaqatada ana xoolahooda waa inay habeenkii xifdiyaan hadday habeenkii xifdin waayaan oy mas uuliyadoodii dayacaan oy habeenkii xooluhu beeraha cunaan xoolihii beerta inay baa lagu leehay saa darteed mas-uuliyaddii xoolaha kaa saarayd ama gaadiidkan kaa saarayd baa dayacday ama afkeeda ha ku dila gaadiidku ama lugta ha ku dhufato wa min hunaabaa waxaad ka garatay gawaaridan hadda dadka laynaysa gaariga ninka darawalkaa ah baa dembigu gala iska leh haddii isaga ay dayacaadi ka timid waana masalo tafaasiil iyo faahfaahin badan leh oo hadda maqaamkeeda inayn ahayn laakiin gaadiidkii waxaa lamida nin baa darawala ah. gaariga isteerinkiisi isagaa haya batroolkiisiina isagaa ku istaagaya isagaana qaboojin kara dadka kalee meesha saaran wixii uu geysta gaarigu iyo dadkaa bannaanka maraya iyo duunyada wuxuu u geystaba isagaa laga doonayaa inuu dan dhabo soomaalida hadda waxay dhaqan ka dhigatay gaariga ninkii lahaa baan annaga haysanaa gaariga nin kale in la qabsado qalad wey waxba ma geysan isagu nin baa gaari qaatay ama darawal ha u ahaado ama nin ka soo ergistay ha ahaado ama nin uu qaraabtinimo u siiyey ha ahaado ama mid ka soo kiraystay ha ahaado gaariga ninkii lahaaye xataa haddii uu gadaal ka saaran yahay ama goobta taagan yahay ma ka qaban karaa qofkaas isagu hadduusan strn darawal ka ahayn gaariga waxaa istaajintiisa iyo dhaqaajintiisa socodka xakamayntiisa dadka ka leexintiisa qofku dhufashadiisa mas-uuliyadda darawalka wey hal mid baa laga yaabaa inuu wax ku soo raaco cidaan mukalaf ahayn hadduu gaarigii idan ugu dhiibo oo furaha siiya cidaan mukalaf ahayn ama maankiisu dhiman yahay mas-uuliyaddaa markaa isaga qayb buu qaadi laakiin gawaarida magaalada yaacaysa waxay geystaan gaariga ninka wadaa lagu leeyahay soomaalida markay ninkaynusa waba haysan arkaan darawalku kan wax ka heli maysire kii gaariga lahaa ma qaylyaa ma qada weeye ninkaasuma wax ka heli iska lamigu kuleeyahy oo nin isaga laftiisa laga yaabo in lagu dhufan karo oo gaarigii celin karin mas-uuliyaddeedu waa calaa raakibi daabati calaa maaliki daabati maaha gaadiidka ninka saaraa waxaa laga hadlayaa geel iyo farda la saaran yahay xarigeedii nin baa wada lugteeda waa inuu ka leexiyaa meesha ciriiriga waa inuu ka duwaa waxay ku tuman lahayd ama ay qaniini lahayd ama hadduu neef loo yahay geesuu ku dhufan laha waa inuu ka ilaaliyaa waa mas-uuliyadda ugu saaran yahay soo wadadaba kuma aadinayo gidaarada dhagxanta kalama leexanayo dadka muu ka leexiyo mas-uuliyadda darawalka iska leh wa calaa raakibi daabati ninka saaran damaanu maa atlafatu waxay dishay dandhowgiisaa laga rabaa daabatu gaadiidkii uu saaraa waxay disho oo dhan isagaa dandhowgiisa lagu leeyahay masaladana gawaariduna tafaasiil bay leedahay laakiin aslan ninkan wuu waday buu dembi ku yeeshaa laakiin wuu lahaa dembi kuma laha isagoo leh buu wadi karaa cid kalaa wadi karta laakiin ninka mukalafka ahee wada bay mas-uuliyaddu saaran tahay ama ala ama yaanu lahaanin marka hore waxaan rabay qitaalu ahlilbaqyi inaan ku daro innaga gaar inoo taabanaya waayahan dambe ninba ninkuu la yar colloobo waa bukaadu iska leeyahay meelaan mawdiceedii ahayn laakiin waktigii baa dhammaaday baan u maray alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wamaalaa amaa bacd kuba su-aaluhu waa ceel irmaano ma go-ane wixi ka gaarnoon bayno wax ka dhahaynaa qofkan igu horeeye wuxuu leeyahay haddii maradaada ay ku yaalaan ma sawiro xayawaan ha yaraadaan ama ha badnaadaan ma lagu tukan karaa asalku xayawaanaadka inta madaxa haddii aad tirtirta waa lagu tukan karaa mar ahaanna waa loo qabi karaa marka koowaad maradaadu haddii ay tahay maryaha hoos laga xirto oo kastoomooyinka iyo sokisyadaana iyana waa la xiran karaa waa lagu tukan karaa intaa wixii aan ahayn salaadu way asixi maradaa qabitaankeedana waa dembiyo ma banaana wuxuu yidhi midka gurigayga aan ka kari waayo shukaansi asagoo doonayo ma dili karaa maya haddii uu la kari waayo guriga waxaa laga yaabaa gurigu naruuro koog yahay calaa kulli xaal gurigii wuu wax ka shukaansanayaa waa wax tacsiiriya maxkamad dacwo mudan ee qofka laleeyahay saa'ilku oo qofku soo weeraray oo inuu wax dilo ama wax kufsada doonaye ninka nin guurdaydayahoo meelaha gabdhiya ka soo galeen baad moodaaye waayahan wax waxguursadaaba lalayahay haddii uu nin fiican yahay hagaaji wuxuu yidhi maandooniyaha sida jaadka iyo khamriga oo kale dad ayaa ka ganacsadaa waxayna qiil ka dhigtaan daruurada daruuriyaad iyo wax kale oo qabanno oo shaqo ah ma haysanno sidaada awgeed inta aan shaqoortan ka dhaanta ka helayno culimada way baneeyeen bay leeyihiin balnaho iftiimi intaan ogahay waxani waa muxaramaad maalinta waxaad cunta haddaad weyda la garay laakiin waan ka ganacsano intaa magaalada waxunbaa laga ganacsadaa ninkii xalaal raadiyana abwaabulxalaal ma xirminoo ma waayo oo camal xaraamu ma aha inkasta oo uu badan yahay marka saa darteed intaan ogahay mayde magaaladan iyo inahan maan ka warqabaaye wax daruuro u keenaysa jaad in laga ganacsado iyo maanduuri iyo muxaramaadka cumuuman garan maayo waxyaabihii mubaaxaadka laga ganacsanaya badan meel walba haddii aan haddii aan u qasto inaan qof dilo kuna dhufto waxyaabaha badana wax dila balse qofkii badbaada maxaa igu waajiba dee dhaawacii qofkii gaaray unbaa xaqa sharciga la idin marinoo xad go-an